bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi ajmaciin albaab الthaani darsigii sideed iyo tobanaad asmaaء اlfaaciliina wاlmafcuuliina wa aلصifaة اlmushabaha wاlmasaadir asmaaء alfaaciliin wاlmafcuuliin wالصifaة اlmushabaha wاlmasaadir yuu u baab yahay oo wasifadaas lagu cadfa asmaadii marka hadda waxaan ka soo baxnay afcaashi ama thulaathi ha noqdo ha noqoto ama rubaaci ha noqoto masiid ha noqoto mujarad ha noqoto iyo wixii ayada raacsan ficilkii mudaaric ficilkii laasimka ahay jaamidkii almabni lmajhuul intaasoo dhan afcaashi baan uga soo hadalnay inta waxaan ka gelaynaa nooc min alasmaa asmaada oo asalka ah wuxuu nooga imaan doonaa baabka kale laakiin hadda waxaa loo jeedaa asmaadan waa mida qariiba min aasmaa min alafcaal aan dhihi lahaa masaadirta asal waa sidaan soo sheegnay marka intan kalena waa mushtaqa can ilmasaadir marka qolaa waxayba qabaan ka madhab alkuufiyiina asmaau alfaaciliin iyo mafcuuliin iyo sifa almushabaha iyo masaadirta waa laga soo waxaa laga soo ishtiqaaqdo laga keenay ficilka a laga keenay marka calىa hada اlqowl haddaan iraahdo tartiibkeena waxau noqonaa mantiqi oo wanaagsan oo marka ficilkii oo asal aan hormarinay wixii ficilka laga ishtiqaaqday oo laga dhambalay yaan haddana ku xijinay noqonaysaa waa madhab اlkuufiyiin haddii aan qaadano weeyaan waa madhab jira asigani marka maadaama asmaadi ay badan tahay waxaan ka bilownay alfasl اlأwl baabu abniyati asmaaءi اlfaaciliina wاlmafcuuliin asmaa alfaaciliin mafcuuliin dhismayaalkoodii wuu u baab yahay awala ismu اlfaacili huwa ma shtuqa min masdar اlficli lidalaalati calى man waqaca minhu اlficlu aw qaama bihi calى wajhi اlxuduuth marka sheyga waxaa weeyaan qabla an tadkhula fi tafaasiilihi waa inaad ogaataa tacriifkiisa ama xadka uu leeyahay ismu lfaacili maxaa layihahda mashtuqa wax laga soo dhambashay min masdar اficli ficilka masdarkiisi lidalaalatin looga soo dhambashay calaa man uu ku tusiyo waqaca minhu lficlu ficilka uu ka dhacay aw qaama bihi ficilka uu ku qumay calaa wajhi lxuduuthi soo dirin wejkeeda oo macnaha waxa weeyaan shay oo laasim aho weligiis la jiri jira maaha waa shay aari waa xuduuth waa aari marka sidii faacilka loo dhihi jiray waxa weeyaan ismu اlmarfuuc aladi waqaca minhu اlficlu hadduu ficilkii mutacadi yahay waay aw qaama bihi hadduu ficilka laasim yahay haddaad tiraahdid daraba caliyu muxamadan haddaad tiraahdid caligaas darbigayaa ka dhacay marka waqaca minhu laysa calayh ficilka asuu kasoo fulay aw qaama bihi haddaad tiraahda qacada caliyun haddaad tirahda caligaa fariistay cali ficilkii asiga kama dhicin laakiin qaama bihi lficlu laazim markuu yahay waay ayib marka sidaas oo kale yaa la yidhaahdaa isimkii faacil faacilkii unbuu macno u dhow yahay marka hada اlqowl wahwa mashtuqa min masdar اlficli an iri calى madhab اlbasriyiina w oo ana asmaaء alfaaciliina kalafcaali kilaahumaa mushtaqu min masdar wa kownuhu asla lihadayn intukhib waatuu ibnu maalik lahay ficilka iyo wasfiga waxaa asal u ah masdarka ayib qiyaasu ismi اlfaacili min alficl اthulaathi marka maadaama isimka faacil marna uu ka yimaado ficil thulaathi marna uu ka yimaado ficil oo akhar min athulaathi waa kala duwan yihiin waxaan ka bilowna markaan ficilkii thulaathiga ahaa fasmu lfaacili isimka faacil oo min athulaathiyi ka yimid in kaana min baabi facala hadii uu yahay hadduu facala ka yimid almaftuuxi alcayni caynteeda la fadxiye facala maftuuxu alcayni waa in kaana min baabi facla almaftuuxu alcayni mutacadiyan facla ha noqdo mid mutacadi oo mafcuul qaadanay mutacadiyan kaana mid oo mafcuul qaadanay ha noqdo am laaziman iyo wa min facila ka yimid almaksuuri alcayni caynteeda uu hoos dhignaa facila la yidhaahdo almutacadi faqiyaasuhu isimkaas faacil qiyaaskiisa waxa weeyaan an yakuuna inuu ahaado calaa wasni faacilin inuu ahaado marka isku soo duub facala oon la kala qaadaynin oo laasimkeeda iyo mutacadigeeda iswadato iyo facila oo mutacadi ah labadaas isimka qiyaaskiisa waxa weeyaan calaa wasni faacilin fiiri markaan ka daraba fa huwa daaribun wdahaba fahuwa daahibun wcalima fahuwa caalimu washariba fahuwa shaarib daraba waa facala oo mutacadi ah daarib oo faacilay ku timid dahaba waa facala oo laazim ah waxay ku timid daahib marka facala farqi ma laha laa farqa fi ismi faacili facala sawaء kaana alficlu mutacadiya aw laazima faqiyaasu ismi faacilihi calى faacil facilow imaaw wcalima wkacalima waaye calima waa facila oo mutacadi ah لأn bal تتacadى ilى mafcuuleyn fahuwa caalimu wa shariba waxaa la shariba اlmaaa laleeyahay marka waa facila marka oo mutacadi a fahuwa shaaribu طayb marka waxaad madaxa geshataa oo si fiican u xasuusataa facala oo laasimkeeda iyo mutacadigeeda wadato iyo facila oo mutacadi a isimka faacil oy leeyihiin qiyaaskooda calaa faacil inuu ku yimaado waa intaas ah, ah, ha iloobin ayib marka intaanan u gelin yaan waxaan rabnaa ina mid kastaba shaadkiisa aan raacsiino markaasaa waxaa la yidhi washaadu min facala almaftuuxi khamsatu awsaanin marka qiyaasaa la yidhi qiyaaskeedu wuxuu ku yimaadaa marka laba mid un bay tahay inan ihaahdo facala qiyaas isimkeeda faacil qiyaaskeeda waa faacil marka laba midan baa noo imaanaya inan yidhaahdo qiyaaskaas ay leedahay shaad mare iyo in la yidhaahdo qiyaaskaas waa qiyaas laakiin shaad ay leedahay marka su-aasha waxay imaanaysaa shaadkeedi muxuu yahay wa shaadu min facala almaftuuxi khamsatu awsaanin facala waxay ku timaadaa shan wasin qiyaas aynu ahayn kan ugu horeeya waxa waaye afcalu kashaaba fa huwa ashyabu shaaba waa cinroobay fahuwa ashyab ayaa laleeyahay hadda shaaba shayaba ay ahay taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu fainqalabat ilyaau alifan shaaba saasay ku timid fahuwa ashyabu marka ashyab facala oo afcal ku timiday qiyaas ma ah wa faycilun waa hadane ka taaba fahuwa tayibun asalkeedii hore tayyibun saasuu ahaa marka maxay noqotay waa laba xaraf oo isku mid ah wاlأwalu minhumaa saakin faudqimat ilyaau fi lyaai طayibun saasay markaa ay ku timiday taaba asalkeedii dayaba ou ahay dayaba sidii oo hadda shaaba aan ku soo niri wa faciilun weeyaan midka dambo ka khafa oo kale wa asalkeedii khafafa facala ay ahayd fa udqimat ilfaau اlأulى fi thaaniya fasaarat khafa fahuwa khafiifun midka kale oo maxaan ku irahdaa afaraad wa mufcilun waay ka xaba waa jeclaaday xababa ay asalkeeda ahayd fa huwa muxibun muxbibun mufcilun waay muxbibun marka labadii baa mida hore xarakada la qaadata yatasana idqaamuha fi thaaniya fasaara muxibun marka axaba isimkeeda faacila muxibun ahaan lahaa laakiin xabba oo jacayl keligeed oo hulaathi ah inay muxibun ku timaado waa shaad wa faclaan waa midka kale oo shanaad ka jaaca asalkeedii jawaca waay jawaca dadka waxay yidhaahdaan carabta de jaawic jaa'ica laga rabaa laakiin maxay tusinaysaa inay aliftan waaw ka timid asalkeedii oo aljuuc fiiri masdarkaa ku tusinay jaaca asalkeeda jawacay ahayd taxaraka xarfu اlcilati wa huwa alwaaw unfataxa maa qabla wa huwa ljiin faqulibat اlwaaw alifan fasaara jaaca falmasdaru jawcan waxa weyaan faclaan marka waxaad xifdisaa facala qiyaaskeediina waa lagu sheegay shaadkeediio shanina waa lagu sheegay facala intaasay noogaga hartay marka maxaa thulaathiga muxuu ahay awalba saddex wasan u ahay facala facila i facula waa naga dhammaatay wa in kaana haduu yahay isimkii faacil min faacila haduu ka yimid almaksur ay almaksuur alcayni laaziman wa in kaana min faacila haduu ka yimid almaksuur laaziman xaal u yahay falahu khamsatu awsaanin facila oo laazima ah hadduu isimka faacil ka yimaado ayb marka waxaa isweydiinaya facila oo aawey waxaa lagu leeyay facalay hore soo gashay oo waataanu niriyey facala iyo facila oo mutacadiyeyn ah oo lagu daray facala oo laazim ah faacil ay ku yimaadeen qiyaaskooda walidaalika waa ka duwan yahay wain kaana من فعل المكسور لازما falow خمسة أوزان ثلاثة منها مقيسة facila oo laazim ah waxay leedahay shan wasan saddexna qiyaas ay ku tahay ee labana shaad bay ku tahay wa facilun waxaa la yidhahdaa masdar iyo ficilkiisu isku wasan ah ka farixa fahuwa huwa farixun undur alaan farixa waa ficilkii farixunna waa waa isimkii faacil waay waxay unka kula duwan yihiin tanwiinta isimka oo wata dambo laanno isim faacil isim waa farixa lama tanwiini karo waa qiyaas waxaa lamid e wa afcalu wa hiya facilu wa afcalu kii labaad waa ka shaniba fa huwa ashnab shaniba waa ilka cadaada fa huwa ashnab yani ninka markuu ilkihiisa cad yihiin oy raqiiq yihiin ashnab la yidhahda wa midka oo oo maxaan ku iraahdaa eh, oo labaad waay wa faclaan waa kii saddexaad oo qiyaaska ahay ka jadila fahuwa jadlaan jadila waa farxe fahuwa jadlaan faclaan qiyaas waay saddexdaas waxa weeyaan waa facilo oo laazim ah saddexdaasay qiyaas us leedahay shaadkeeda aan raacsiino washaadu min facila almaksuuri almaksuur alcayn aan ula jeedna ithnaani waay wahumaa faacilun ka faniya fahuwa faanin facila oo si laazim ah shaadkeeda waxay leedahay laba wasan faacilun faacilun oo qiyaas facala oo mutacadi laasim le iyo facila oo mutacadigeeda qiyaas u ahay yaa shaad ahaan waxay ugu timid facila waxaad leedahay faniya fahwa fanin fani faniya waa waa tegay oo waa macnaha wuu eh, halaagsamay fahwa faanin faaniyun ay asalkeeda ahayd wa faciilun waa kan labaad ka bakhila fahwa bakhiilun fiiri bakila waa facila oo laazim sii ah marka saddexdii qiyaasta kuma imaana waxay ku timida fahuwa bakhilun malxuuda qad yaأti ismu lfaacili isimka faacil inuu yimaada la arkaa bilkasri facila la yihaahdo calىa faacilin iyo wa faciilin inuu ku yimaadaa la arkaa xamlan lahu isimka faacil asoo lagu ximbaarayo calىa gayrihi owsaan ficil kale ou leeyahay linisbatin cilaaqo ka dhaxaysa bayna almaxmuuli walmaxmuuli calayh imaa nidiya inay tahay iswaafaqsanaan oo islahaasha ah aw didiya iska soo horjeed inay tahay fa tuxmalu facila waa la ximbaaraa bilkasri calaa facala bilfatxi ka faniya fahwa faanin hadda waxaa laga yaabaa inuu qofku u keeno nooc min atakhabut hadda faniya fahwa faanin yaa niri waa shaad facilo oo laasim ah haddana waxaa la leeyahay inuu ku yimaado laarka calaa wasni faacin asagii lagu soo celiya marka waxay ila tahay wallaahu aclam facila oo laazim ah shaadkeeda waxa keenay liajli shuduud mustaqil ma aha shuduudnimada waxaa keenay asoo asoo laga bixiya baabkiisa ficil kale isimkiisa faacil licilaaqa awgeed lagu daray marka tan waxaa weeyaan waa shaadkii faacila oo lagu cilay sababta keentay unbay lamid tahay sidaasay aniga ilata kafaniya fahwa faanin xamlan asoo lagu ximbaaray calaa dahaba fahwa daahib fiiri faniya iyo dahaba waa isku macna dahabadaas yani dhulkii uu socdo waa tegin waa dhici ninkii dhintayna dahaba fulan raxmat ullaahi caleyhi baa laleeyahay marka labadoodi waxa weeyaan macna dahaabay isla leeyihiin marka dahaba inay daahib ku timaado qiyaasay u tahay waa facala laakiin faniya waxay faanin oo faacilun ugu timiday licilaaqatihaa bidahaba oo macnahan ay ka wadaagsadeen nidiyo waay limunaasabati itixaadi macnaahumaa labadooda macna ayaa mid ah لأن الفاaنيa dاahiب ninka فاaniga oo فuلان daahib فaني hadii lagu yihah بمعنaa dahب addunyadu ka tagay w waxaa lamid eh وkasakhiطa fahuwa saakhiطu yihahda sakhiطa oo facila ah waxay ugu timid saakhiطun waxa keentayna xamlan iyadoo lagu ximbaaray calىa shakara fahuwa shaakirun shakara inay shaakir ku timaado qiyaas ay u tahay markaasaa waxaa la yidhi lafdigan sakhita ah waxay ayda faacil ugu timiday shakira ay macnaheeda kasoo horjeeda limunaasabati tadadudi macnaahumaa labadooda macno iska soo horjeeda munaasabada awgeed yaa keentay inay wasankeedii la wadaagsato ayb kamaa yumkinu waxaa suuragale an yuxmala facila in lagu ximbaaro bilkasri la akhriyo calaa facula isimka faacil oo facila macnaha kamaa yumkin an yuxmala ismu faacili facila waay bilkasri calaa ismi faacili facula bidami ka qowlihim bakhila fahuwa bakhiilun ay yidhaahdeen bakhila oo facila ah yaa waxay ku timida shaad ahaan bakhiil xamlan aygoo ku ximbaaray xamlan ximbaaridoo minhum ayay ka ahaaday calaa karuma fahuwa kariim wa marida fahuwa mariid marka hadda bakila fa huwa bakiil markii karuma inay kariim ku timaado qiyaasay u tahay waa noo imaan doontaa facula faciilay ku timaadaan waxaa loogu ximbaaray litadaadudi macnaahuma waay lianna albukla gayr alkaram wa marida fahuwa maridna waa la yiri marida oo facile ah yaa shaadnima faciil uga timid waxaana loo yeelay xamlan iyadoo lagu ximbaaray calaa dacufa bidami fahuwa daciif marka marid iyo marad iyo dacfi cilaaqaa ka dhexaysa oo labadoodiba dacfigay wadaagsadaan lannu idaa marida alinsaanu dacufa sidaas weyaan qaala bnu malikin fii laamiyatihi qad yaatii kafaanin wa shibhi waaxidi اlbukhalaa xamlan calaa gayrihi linisbatin yani qad yaatii inuu yimaadaa la arkaa isimkii faacil min facila kafaanin iyo bukhalaa waaxidkeeda iyo wixii lamide ah. bukhalaa waaxidkeeda bakhiil waay xamlan asoo lagu ximbaaraya isimkii faacilo facilada ahay yaa lagu ximbaaray calaa gayrihi ficil kale ismu faacilkiisa kale lagu ximbaaray linisbatin cilaaqa ka dhexaysa awgeed markaasaa waxaanu niri walaysa hada alxamlu ma aha ximbaaritaankan khaasan midku gaara ah a bilkasri la akhriyo bal ayضا qad yakun اxamlu min facala hadda waxaan soo sheegnay aan usoo abtirinayna waxaa weyaan facilo isimkeedii u faacilo calaa ismi faacili facala lagu ximbaaro laakiin waxaa jirta lagu xasuusinaa tabaadul wax la yidhaaho marka qaarkeed cala alcagsi yuxmalu ismu faacili facala iyo calaa facula lagu ximbaaraa mid kale bidami ka xamli khafa fa huwa khafiifun khafa oo facala ah isimkeedii faacil ay shaadnimo waxay ugu timiday khafiif faciil waxayna ugu timiday xamlan calaa thaqula isimkeeda faacil lagu ximbaaraya fahuwa thaqiil thaqula inay oo facula faciil ku timaado qiyaas waaye laakiin khafa oo facala inay khafiif ku timaado shaad waa waxa keenayna waxa weeyaan thaqulayaa ay calaaqa kala dhexaysaa oo didiya ah liana alkhifata gayru thiqan wa ka xamli taaba fahuwa طayibu calىa khabutha fahuwa khabiith taaba oo facalo ah isimkeedii faaciloo طayib ah oo asalkiisi طayiib ou ahay yaa ku timid shaadnimo waxayna ugu timiday xamla calىa khabutha fahuwa khabiith khabutha oo facula ah isimkeeda faacil qiyaasahan khabiith weeyaan waxaa la wadaagsaday taabaa la wadaagsatay sababtana waa calaaqada ka dhexaysa didiya liana طiibata gayr اlkhubth ayb waxaa lamid ah baa lagu leeyahay wa ka xamli facala bilfatxi la akhriyo facala calaa facila lagu ximbaara bilkasri ayb maanta waxaa weya tii hore waxay ahayd facala isimkeeda faacilo facula isimkeeda faacil lala mid dhigay tanna waxaa lagu leeyahay ismu faacili facala yaa waxaa lagala mid dhigay ismu faacila facila bilkasri naxwi shaaba oo asalkeedii shayaba ka timid oo facala ahayd yashiibu fahuwa ashyab xamlan minhum ayagoo ku ximbaaray calaa carija fahuwa acraj carija waa facila facila min awsaanta qiyaasta ay leedahay waxaa ka mid ahed facilun iyo afcal iyo faclaanay lahayd marka wasanka carija inuu acraj ku yimaado qiyaas waaye laakiin shayaba in ashab ku tiyimaado qiyaas ma waxaana loo yeelay baan uu leeyahay labadan yaa laysu ekeysiyey لأna kula minhuma caybun w yani waxa weeyaan duqnimada qofka haddii uu duqoobay tinta ka cadaato waa laysku caayaa haddii lugti ay ka jabtana uu jiis noqdana saas wa ilaa hada ashaara ibnu maalik fi alfiyatihi andhaha fi laamiyatihi andhaha biqowlihi ou yiri xamla calىa gayrihi ka khafiifi طayibi ashhabi fi الsawqi min facala bimacnaa waxa weeyaan waxaa dhici karta isimkii faacil oo facalo ahay in lagu ximbaaro xamlan calىa gayrihi isim faacil oo ficil kale ka yimiday ka khafiifin ka xamli khafiifin طayibin wa طayibin wa ashyabin wa ashyab oo la ximbaaro fi sawqi min facala midka facala laga dhalaaliyey marka khafiif iyo طayib iyo ashyab waa asmaau lfaaciliin oo kulligeed min facala laga keenay qiyaasna aan ahayn oo shaad a shaadnimadana ay keentay in eh, ay wasan kale oo isim faacil ah oo ay leedahay facula ay leedahay lagula ximbaaray marka intaa waxaan uga baxnay oo nagu sii dheeraaday weliba eh, facala qiyaaskeedii ishaadkeedii facila qiyaaskeedii ishaadkeedii iyo marka qaarkood inuu dhici karo beyna hadihi alafcaali athulaathiya asmaau faacilinteeda tabaadul inuu dhaco oo midkan isimkeeda faacil qiyaas ayna lahayn mid kale qiyaaskeeda inay la wadaagsato iyadoo loola jeedo markaa inay macnihii wada wadaagsadeen ama macnihii ay iska soo horjeedaan wa amaa facula waa midkii saddexaad thulaathiga almadmuumu ee la goday cayntiisa fa qiyaasu smi faacilihi ithnaani wa facala waxay laheeday hal qiyaas laasimkeeda iyo iyo iyo iyo iyo mutacadigeeda facila mutacadigeedane hal qiyaas uu lahay oo faacil waay facila laasimkeeda saddex qiyaas ay lahayd shaadkana waa lagu soo sheegay intana facula waa laba u qiyaas a lagu yiri wahumaa faclun bisukuuni اlcayni ka sacuba alamru fahuwa sacbun hadda sacuba waa facula isimkeeda faacil waxa wa sacbun wa faciilun ay leedahay ka darufa zaydun yaa caqli badnaaday fahuwa dhariif e, waxaa lamid ee macnaha karuma fahuwa kariim waa badan yihiin marka labadaas iyay facula qiyaas ahaan u leedahay wixii labadaas ka baxsan oona isim faacil u faculaha ah inuu qiyaas ahayn u shaad garo wa shaaduhu casharatu awsaanin marka ficilkan facula ah waa marka ugu horeyso ou ka ka badanayo xagga owsaanta facila iyo facala fiiri markii shaadkiisa loo fiiriyo wuu ka badan yahay labadoodaba liannahu eh, facalana waxaan u sheegnay saddex wasano oo shaad ah facilana labaan u sheegnay baynamaa ayada cashara ay leedahay casharadi marka waa dulmarayna waatanaa alawalu minha afcal weeyaan naxw xamuqa waa doqonoobay fahwa axmaq wa kharuqa waa doqonoob fahwa akhraq wa shanuca waa xumaaday fahwa ashnac facula oo afcal ku timiday waa shaad afcal waxaa laga rabay hadda lagu imaanayo inay facilo oo laazima ay noqoto athaani minhaa facaal weeyaan naxwa jabuna arajulu ninkii baa macnaha fuliyoobay fahuwa jabaan jabaan soomaalida waxay tiraa jabaan baada hadaa shidid macnihi oo isbedelaya jabaan a laga raba waxasunat ilmar'atu naagti baa macnaha dhowrsanaatay fa hiya xasaanu mid dhowrsan weeyaan wa minhu qowlu xasaan fi caaisha xasaanu razaanu maa tazinu biriibatin wa tusbixu gartha min luxuumi alghawaafili xasaan waxaa la yidhaahdaa sida ay eh, ku soo aroortay nusuus eh, wuxuu ka mid ahay dadkii eh, xaadithatul ifki dhex dabaashay dadkii munaafiqiinta ahay markay caaisha ay waxun ka sheegeen asigoo xasaan oo nin mu'min ou yahay yaa haddana hadalkii dadkii wax ka qaaday ee caaisha radia allahu canha wa ardaaha ee ka sheegay inay waxun samaysay yuu ku jiray walidaalika dadkii la rajmi buu ku jiray baa la yihahda oo xadul eh, firya thamaaniina jalda marka waa ka shallaayay markaasuu sidii uu caaisha uga cudur daarto daartou ammaanay wuxuu iri xasaanu waaye caaisha waa gabar oo cafiifad oo dhowrsan rasaanu weeyaan qof macnaha culus fulaanu rasiin haddii la yidhaahdo qofka boodboodka badan oo meelaha ku dhacdhaca ama hadalkiisa ama socodkiisa yaala cagsigiisa waa rasaan qofka oo degan deganoo xakiimka ah yaa la yidhaahda maa maa tasinu biriibatin lg macnaha laguma tuuro laguma yaqaano wax oo xumaan ah yacni tuhmo lagama qabo waay maa tasinu biriibatin wa tusbixu waxay ahaataa garthaa mid ka gaajaysan min luxuumi alkhawaafili gabdhaha mu'minaadka muؤminaadkaho ilowsan inay xamato in aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati khaafilaat iyo khawaafil waa isku mid yacni dadka qofka waxaa loo qadfaa qof mu'minad ahoonba warka haynin xumaan iyo zinaba qalbigood uu kusoo dhicin yaa qofkii ou leeyahay fulaana waa zinaysatay ayadana waa qof qalbigeeda ilaahay usii jeedo waxaa maba kusoo dhacsanabo marka wuxuu leeyahy caaisha waxa weeyaan dadka dadka xumaanta ka sheega ma aha macnaha afkeeda way ka gaabsatay in dad oo maxaan ku iraahdaa eh, xumaanta ilowsan inay xumaan ku sheegto markaasaa waxaa la yihaha caaisha waxay ku tiri yaa xasaan anta lasta kadalika adiga ma tihid dadka gabdhaha dhowrsan aanan wax ka sheegin kuma jirtid oo waxbaad ka sheegtay baa lagu yiri marka waa inkiri jiray baa layiri inuu caaisha wax ka sheegay ulajeedada marka waxaa weeye xasaanu wasankaas xasaanu oo macnaha ah oo facaal ah oona haddana ka yimida min xasuna ka yimiday oo calaa wajhi shuduudna uga yimid wa thaalithu minhaa waxa weeyaan facalun naxwu xasuna arajulu fahuwa xasanun xasanun ismu faacil oo min faacula ka yimid wa baطula arajulu fa huwa baطalun fiiri xasanun baطalun waa ka baطal hadda aada loo yaqaana fulaan baطal waayaa lagu leeyahy alraabicu minhaa waxaa ka mid a fucaalun naxwu faruta almaau fa huwa furaatun biyaha markay macaan iyo socod isku darsadaan furaat fucaal weeyaan iyadoo facula faruta facula ay tahay uu furaat fucaal ku yimid wa shajuuca arajulu fa huwa shujaac shujaac wاlkhaamisu minhaa midka shanaad waxa weeyaan ficlun isimkii faacil oo facula ku yimid inuu ficlun ku yimaado naxwu cafura rajulu yaa xumaaday oo cifriid noqday fahuwa cifrun ida kaana daa khubthin wa makrin ayaa layihaha cifrun ficlun isim faacil oo min facula wa baduca rajulu yaa bidcoobay fahuwa bidcun baduca luqa ahaan badiic waxaa la yihahda ashay aladii laa nadiira lahu ninka markuu wax ikhtiraaco yaa la yidhaahda laakiin diintu way ku xun tahay liannu diinta ikhtiraac maaha itibaac waay baynamaa shaygan dunyawiga ikhtiraca wuu fiican yahay wax wanaagsan oo ummadda wax uu keeni kara haddaa soo ah, fikirtidood keentid wax kuu diidaya malaha laha yacni waxaa weeyaan gaari oo sayaaraad samaysay Eh, waxaad samaysay mathalan aala wax kasta aad kombyutara soo saartay maa fi ay mushkila laakiin shareecada intaad ku fikirtid wax fiicana keeni ma lagaa yeelay qul in kuntum tuxibuuna allah faatabicuuna yuxbibkum allah wasaadisu minhaa waxaa kamide facuul ah kamide naxwu xasura rajulu fa huwa xasuurun goormaa xasuur maxaa la yihah idaa kaana laa shahwata lahu fi nisa haduuba waxba damacba dumarka lahayn xasuur bimacnaa mamnuuc min annisaa waay ayb waxaa kamida eh, qowluhu tacaala wasayida waxasuura wanabiya min asaalixiin nabiy llaahi zakariya markuu ilaahay weydiistay in wiil uu ku arsuqo yaa ilaahay ugu bishaaray wiilka lasii doono sifaadka uu leeyahay fanaadathu lmalaaikatu wahuwa qaa'im yusalii fi lmaxraabi ana allaha yubashiruka beyaxya musadiqa bikalimati min allahi wa sayida wa xasuura wa nabiya min asaalixiin sifaadkiisa wa marka mima qiila fi tafsiirihaa ana yaxya lam yakun lahu ragba fi nisa sidaasaa la yiri qowlaa ku jira wa carabat ilmaratu fahiya caruub carabat ilmaratu fahiya caruub markii ninkeeda aada u jeclaato iyo caruub la yiraahda macnaha qofka waxa weeyaan kownuhaa tuxibu zawjaha akhar fa akhar daliilu calى annahu laa taltafitu ilaa gayrihi marka taksabu jamaalan wasaabicu minhaa waxaa ka mida ah fuclun ayaa ku yimaada isimkii faacilo facula calaa wajhi shuduud fuclun ku yimaada naxwu gamura rajulu fahuwa gumrun ida kaana jaahilan biاlumuur wax duuna kala garanin w saluba alamru fahuwa sulbun sulbun waxaa dhabarka sulbi loo yiriy waa adag yahay laanu jirka dhanaa ku taagan wathaaminu minhaa waxaa ka mid e faacilun isimkii faacil oo facula ka yimid yaa calaa faacil ku imaa calaa wajhi shuduud faacil oo iska lahayd maxaan ku iraahdaa facala oo mutacadi laasimkeeda iyo facila oo mutacadi naxwa caqurat ilmaratu caqura caqurat ilmar'atu fahiya caaqirun yani caqurat ilmar'atu naagtii ama dhasho noqoto fahiya caaqir caaqiratun lama dhahay liannahu tacda waxaa loo keenaa litafriiq bayna almudakari walmu'anath marka naagtayaa loo jeedaa dhalma la-aanta ayada asal u ah wa faxusha rajulu yaa xumaaday oo faaxish noqday fahuwa faaxishun wafarusa rajulu rajulkiyaa faaris noqday fahuwa faarisun markuu fardaha koritaankiisa barto yaa lagu yidhaahda ayb wataasicu minhaa waxaa kamid eh faculun isimkii faacil oo facula ka yimid ayaa calaa faculin ku imaanaya calaa wajhi shuduud naxwa jabuna rajulu yaa fuliyo fahuwa junubun saas waa haddii jabaan ku timaado waxa weeyaan wa waa qiyaas waay hadday junub ku timaadana waa shaad alcaashiru minhaa facilu weeyaan naxwa thamula rajulu rajulkiyaa sarkhaamay fahuwa thamilun markuu khamrada qofka iska badiyaa thamil la yihahda wa fatuna arajulu fahuwa fatinun wa khashuna arajulu fahuwa khashinun waa adkaaday waay w hadihi alcasharatu ashaadatu hiya alatii dakarha bnu maaliki fi laamyati biqowlihi uu yiri waqad yakuunu afcala aw faclaana aw facala wa kalfuraati wa cifrin wاlxusuuri wa gumrin caaqirin junubin wa mushbihin thamila intaasuu ku aruuri macnaha waqad yakuunu isimkii faaciloo faculo ahay inuu ahaada la arkaa afcala inuu ku yimaado yani calaa afcal aw facalaanan ou ku yimaado aw facalan ou ku yimaado wa kalfuraati oo kale inuu ku yimaado fucaal waay wa cifrin oo kale calaa wasni ficlin inuu ku yimaado la arkaa walxasuur calaa wasni facuul inuu ku yimaado waqumrin calaa wasni fucil inuu ku yimaado caaqirin calaa wasni faacilin oo ku yimaado junubin calaa wasni fuculin iyo wa thamila facilan inuu ku yimaado facilun aa laga jeeda intaas waa tirin macnaha abyaada faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan wixii haddaad tiraahda had dirta nahri ahaanan u xifdina way kugu adkaanaysaa markaad nahriga ku fahamtid haddii uu jiro kitaabkaas cid nadmi u samaysa inaad xifdisid nadmiga markaa waxay ku xasuusinaysaa wixid fahamtay laakiin in nadmiga laga bilaabo sarfigii eh, ma wanaagsana liannahu nadmiga tacqiidaad badanaa la xiriiro baynamaa waxaa rabaa cilmiga inaad horto aad kutubtiisa oo nahriga aad soo akhrisatid kadib aad eh, kitaab oo nadmi ah oo ku aruurinaya wixii aad soo fahamtay aad markaa a xifdisid waa fiican tahay wa fi lkhitaami waxaan iriyay ina jamiica maa sabaqa laka dikruhu wixii in lasoo sheegoo soo hormaray oo min atafsiili kala bixbixin ah fii abniyati ismi اlfaacili isimka faacil dhismihiisa lakala bixiyo min athulaathi qiyaasan wa samaacan inamaa huwa idaa qusida bihi tafsiilkaas wuxuu imaan karaa idaa qusida bihi haddii loola qasdo qiyaamu tilka sifati sifadaas ayada inay ku istaagnaato bimawsuufihaa calaa sabiili thubuut wadawaam haddii sifadii mawsuufkeedii oo calaa sabiili thubuut wadawaam ay tahay markaa qiyaas iyo shaaday kala lahaanaya ayb wa ama idaa qusida bisiiqati ismi lfaacili isimka faacil siqadii loola qasdo adalaalatu cala alxuduuthi watajadudi wax soo cusboonaana gadaal ka imaanaya haddii loola qasdo wahwa tajadudka waxaan ula jeednaa bitadmiinihi isimka faacil oo la dhexgeliya macnaa ficliye cinda mubaasharatihi lahu asiga markuu la mubaasharaye fayajuusu binaauhu in laga dhisaa banaan min kuli ficlin thulaathiyin ficil thulaathi dhammaantiis muطlaqan ficil thulaathi oo dhan in lagu dhiso calaa wasni faacilina banaan min gayri farqin aydoon la kala geynaynin bayna almaftuuxi wاlmaksuuri wاlmadmuumi walaa bayna alaazim wاlmutacadi ficil kastoo thulaathi ah can bakrati abiihi calaa wasni faacila looga dhigi karaa isim faacilkiisa naxو jadila fahuwa jaadilu wa qiyaasuhuna jadilun ay ahayd hadda fiiri jadila ku timida facila oo laazim a ah faacil ma lahayn haddana way ku timida meeshan waxaa loo jeedaa ana hada طaaric calayh wa farixa fahuwa faarixun faarixun farixa oo farix isimkiisa qiyaasuhu farixun buu ahay wa thaqula fahuwa thaaqilun thaqula ku timida faacil baynamaa maba ku lahayn wa qiyaasuhu thaqiil qaala shaaciru wuxuu ri wamaa ana min rusin wain jalla jaazicu walaa bisururin bacda mowtika faarixu waxaa leeyahy shaacirkaas wuxuu iri waxa weeyaan nin la yidhaahdo ashjac sulami yaa waxa weeyaan asiga fi rithaa'i cabdillaahi bni saciid nin la yidhahdo oo dhintay oo malaha wanaag badan u samayn jiray baa dhintay markaasuu ou macnaha u tiri qasiidadan asigoo macnaha eh, eh, rithaa uga dhigaya anaga markii hore waxaan dhihi jirna abu bakrin baa yiri bacda mowti nabiy sal allau aleh wasalam laakiin qasiidadan waa la yaqaanaa qasiida dheer w ninkaasaana iskale wamaa ana min rusin wamaa ana aniga ma ihi jaazicun midka argagaxaya min rusin musiibo wa in jalla haba weynaatay walaa faarixun mid ku farxayana ma ihi bisuruurin wax suruur ah bacda mowtika buuri macnaha maanta wixii ka dambeeyo culays kastoo igu yimaada ka argagaximayo lanna argagaxii igu weyneed adiga dhimashadaada ahayd buuri farax dambana maanta kadib iguma imaanay bacda mowtika adiga markaad dhimatid buuri marka waxaa weye qasiida aada u cajiib badan oo beytkan waxaa ka horeeyo saabkiika maa faada dumuucii fain tagud faxasbuka minii maa tukinu ljawaanixu buuri yacni waan kuu ooynaye intay indhahayga oohin deeqi karaan hadday oohinta iga dhammaatane waxaa iga kaafilan buuri waxa qalbiga aan kugu hayo murug ah hadii xataa indhihii ay linta ka dhammaato yani kalaam aad u cajiib badan weeyaan marka ulajeedadeeda waxaa weeyaan jaazic oo jazica ka timiday oo facila oo laazim ahayd a faacil laga keenay qiyaasna uma ah farixa ou faarix ka keenay marka jaazicii faarix waa laba isim faacil oo min facila ka timid oo laasim ah qiyaasteedana wax kale inay ku yimaadeen ay ahayd oo jazicun iyo farixun ay ahaayeen markaasay faarix ku yimideen lianna almuraada bihi tajaddud saas waa wa qaala aakharu wuxuu ri waxa weyaan labid ibni rabiica xasibtu tuqa bacda riwaayaat ra'aytu tuqa waljuuda khayra tijaaratin rabaaxan idaa ma lmaru asbaxa thaaqila ninkan asoo iska jaahili ah iyuu haddana saas wax u yaqaana wuxuu ri xasibtu waan yaqiinay atuqa iyo waljuuda alla ka cabsiga iyo deeqsiga khayra tijaaratin wax lagu ganacsada inay ugu fiican yihiin rabaaxan xagga ribxiga oo ribxigooda waa la hubaa goormaa la hubaa idaa malmaru qofkii haddii uu asbaxa noqdo thaaqilan mid culus qofka markuu dhinto gacantiis kor uma qaadi kartid marka hiqalkaas waxaa looga jeeda xaqiiqada markuu dhinto wuxuu ogaanayaa wax lagu tijaaraystay adduunyada in ugu fiicneed alla laga cabsado iyo deeqsiyo wax lala baxo marka macnaha wanaagoodi markaasuu ogaanayaa weeyaan ayb wa ilaa hada ashaara bnu maliki fi laamiyatihi biqowlihi wa faacilun saalixun wa faacilun saalixun lilkuli in qusida xuduuthu naxwa gadan daa jaadilun jadala owri wa faacilun wasankaas faacilka ah saalixun lilkuli hulaathi oo dhan buu ku haboon yahay facila i facala i facula goormo waay in qusida alxuduudu watajadud haddii loola qasto naxw qowlika weyaanoo aa tiri daa midkan jaadinu waa farxi doona hadan jadalan farxin yaa tiri marka fiiri eh, jaadilun oo ism jadila oo ficila فعل ah oo laazim ah iyo wuxuu ku keenay eh, faacil uu ku keenay taas yaa lagala jeedaa ayib siiqat lmubaalaga mubaalagadi siiqadeedii yaan kaga hadlaynaa طabcan siiqaة اlmubaalaga waxyaalaha uu alfiyat ibni malik macnaha ku sheegay ma aha waxaan dhihi lahay laamiyat اlafcaal alfiyada uu ku sheego facaalu aw mifcaalu aw facuulu fi kahrati can faacili badiilu ilى aakhiri اabyaat ayuu ku sheegay walidalika hada ma tamtaazu bihi اlalfiyaة calى maxaan ku irahdaa laamiyat alafcaal marka baabkan waxaan ka keenay waxaa weeyaan shadal carfi kitaabkii la yidhaahdo walaa tuza walaa siiqatu lmubaalaga inaan baab u samaynay ahayd eh, oo aan kale ama baab ama fasal ama farac in loo sameeyo waa lagu laaban doonaa walaa tusaaqu mubaalagadi lagama dhalaaliyo ilaa min ficlin thulaathiyin ficil thulaathi mooye mutasarifin haddana gadgadoomaya jaamid iyo tasarufaasoo kala ogaatay maanta uma baahnin in lagu fasiro mutacadin haddana ficil gudbaya inuu yahay maa cadaa siiqati facaal facaal wixii kasoo haray fa inaha tusaaqu min masdar اlficl الthulaathi allaazim wاlmutacadi fa inaha tusaaqu min alficl الthulaathi allaazim wاlmutacadi min masdar waxaa loo leeyahay haddii aan idhaahdo tusaaqu min alficl الthulaathi inay facaal oo wasfi ah in ficilka laga keena loo maleeya laakiin asdarka wax dhan ficilka iyo awsaafta masdarka laga keenay ahayd laakiin hadda min xayثu اlmacnaa waxa wa fa inaha tusaaqu min alficl الthulaathi sidaasay ka dhigan tahay laakiin xaqiiqadeedana masdarkeeda laga keenay wa minhu qowluhu tacaala walaa tudic kula xalaafin mahiinin hamaazin mashaa'in binamiim manaacin lilkhayri muctadin athiim walaa tudic ha atiicin kula xalaafin mid dheeraa dhaarasho badan mahiinin ee haddana ihaanaysan ma hamaazin hadad xamasho badan mashaain la socod badan binamiimin manaacin lilkhayri khayrkana reebid badan muctadin haddana xadgudbayo athiimin dembi badan waa awsaaf oo cajiiba ah sida aayadda ay u soo koobtay intaasoo wasfi yaa waxaa laga yaabaa fii satrin waaxid lagu kulmiye marka xallaaf iyo hamaaz iyo mashaa iyo manaac intaasoo dhan facaal waay waxaa laleeyahay laazim iyo mutacadina way leeyihiin hadda fiiri xalafa haddaa tiraa fulaanu waa laazim waay manac manaca haddaa tiraahdid waa ficil mutacadi ah mashaa haddaa tirahdo mashaa in laga keenay waa ficil laazim ah marka fiiri ficilkan laazim iyo mutacadiba haddii uu yahay facaal siiqat mubaalaga haday tahay labadaba waa ka timaada ayib waqad tuxawalu siiqatu faacilin faacil siiqadeeda in la bedelaa dhici karto oo la wareejiyo lidalaalati cala alkathrati walmubaalagati fi اlxadathi iyo wa calaa kathrati itisaafi اlmawsuufi mawsuufka inuu ku sifooba badigeed bisifati ilaa awsaanin khamsatin shan wasn mashhuuratin la yaqaano caan ah tusamaa lagu magacaabo siiqa almubaalaga intan hadda waa madkhalkii waay siiqat lmubaalaga ay tahay waqad tuxawalu siiqatu faacil isimkii faacil aa laga yaabaa isim faacilnimada in laga wareejiyo oo mubaalaqa loo wareejiyo goormo waaye haddii mawsuufka sifadii wax badan oo ku sifoobo markaasaa la yidhi shan wasan waay wa hiya shantii facaal waa bitashdiid اlcayni naxwu akaal wa sharaab hadda fiiri akaal iyo sharaab asalkeedii hore aakil iyo shaarib isim faacil ay ahaayeen waqad tuxawalu siiqatu faacilin marka aakil iyo shaarib yaa waxaa loo bedelay mubaalaga wasankiyaa isbedelay macnihiina waa isbedelay wasankii facaal baa loo bedelay macnihina kahra tusiyey itisaaf mawsuuf bisifati bikahra akaal haddii la yidhaahdo waa nin aan madaxaba ka qaadaynin raashinka sharaabna waa sidaasoo kale wa mifcaal waa midka labaad naxw xaar ninka wax gowricid badan a laleeyahay ninka dadka martadii markuu yimaadaanba neef buu u dhigaya wa mifdaal iyo wa miqdaam w mifdaal ninka macnaha eh, dadka wax siin badan oo fadliga badanne wa miqdaam midka ku dhiiranaan badan miqdaam ninka waxawa dagaalada iyo wax dhan dadka u hormaro midka saddexaad wa facuulu waa naxwa ghafuur wa shakuur wawaduud wa kaduub waay ghafuur alla dhaafid badan aan leenahay ghafuur allihii wax dhaafa lama dhahayo wa shakuur ala leeyahay allihii shukrin badan waay ama fulaanun shakuur haddii la yidhahdo dadkii wanaag u sameeyo ku shukriya wa waduud waa midkii waxaa laleeyahy jacayl badan wa kaduub midkii been badan kaadib iyo kaduub waa kala yihiin midka afaraad waxa weeyaan wa faciil waay naxwu samiic wa cariim wa raxiim samiic alihii maqliid badan cariim alihii cilmi badan raxiim alihii naxariis badan wa facilun weeyaan naxwu xadirin wa baatirin wa sharihin alaleeyahay naxwu xadir facil nin digtoonaasho badan wa baطni nin kibir badan wa sharihin nin oo macnaha damac badan sharih ninka cuntada badanna la yihahda intaasaa asal ah waa shan walidaalika fii baabi naxw markaad joogtid shantaas wasan un laga hadla waqad sumicat alfaadu ukhraa baa la maqlay lilmubaalaga loo dejiyey hayru tilka alkhamsati aanan ahayn walaakinaha qaliilat اlwuruud alfaad kale tufiidu اlmubaalaga laakinaha lam tustacmal ila qaliila wa minhaa waxaa kamide ficiil ah kamide bkasri اlfaai wa tashdiid اlcayn maksura naxw sikiir wa sidiiq sikiir mid macnaha waxaa w sarkhaamid badan ninka khamrada markuu cabaa sikiir la yihahda wa tara الnaasa sukaara wma hum bisukaara w sidiiq ninkii runsheegid badnay waay marka wasankaas wuxuu kamid yahay min almubaalaga min afcaali اmubaalaga aw min asmaai اmubaalaga wmaca dalika qaliil wuruud wa wa mifciil a ah kamide eh, bikasrin la akhri miimta hor hoos dhig wa sukuunin fa'dana reeb mifciil naxw mictiir nin isbarfuunid badan weeyaan iyo wa miskiinin mid miskiinnimo badan weeyaan waxaa ka mid e wa fucalatin bidamin la akhriya iyo wa fatxin fucala xarafka hore god kan ku xigana kordhig naxwu humazatin lumazah wa suracah fiiri waylu likuli humazatin lumazah waa nin oo dadka xamasho badan bisawtihi wa biishaaratihi intaba wa suracatin iyo mid eh, lagdin badan nebigu wxuu laysa shadiidu bisurca dadka waxay u akhriyaan hadda bisurcati saas ma aha legdin suraca midka lagdinta badanna ma aha walaakina shadiid man yamliku nafsahu cinda algadb ayb wa faacuul ah kamid e eh, naxw faaruuq cumar alfaaruuq midkii xaqa iyo baatilka kala geyn badan waay oo macnaha xaqa asiga iyo baatilka isugumama darsano wa fucaal weeyaan bidami اlfaai wa takhfiifi اlcayni wa tashdiidiha labadaba la akhriya naxwa طuwaalin wa kubaarin bitakhfiif طuwaal iyo kubaar wa tashdiid la akhriya طuwaal iyo kubaar in la yidhaahdo wa bihi maa quri'a qowluhu tacaala wamakaruu makran kubaara iyadoo mushadad ah kubaaran mid makrin badan makri weyn ninka makri badan wa wa minhu waxaa kamid a ah facaalatun naxw cadlaama taas wax badanay noo faa'iideynaysaa oo tacda oo calaamo ku jirto inaysan ahayn calaamatu ta'niith ma ah walidaalika haadaa daaciyatun aada leedahay nin baa waxaa weyaan ugu yaqaana inuu dadka kheyrka ugu yeero daaciya alila daaciyatun taas wataa tacdaas mubaalaga weeyaane ma aha lita'niith ma aha walidaalika ninka mubtadia ah markuu arka lafdigan daaciya a haadihi daaciya ou leeyahy khata oo wuxuu u qabaa inay muanath tahay calaamana waa lamid haadaa rajulu calaamah ala leeyahay gabadhi waa noqon kartaa hadihi imraatu calaama laakin ta'daas ma ah taaniih wa fucuulu a kamid e eh, naxwu quduus fiir quduus allihii tahirnaasho badan oo waxa xun ka nasahan weeyaan wa faycuul ah ka mid ee eh, naxw qayuum allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum qayuum bifatxi اlqaafi yani waxaa weeyaan alqaa'imu binafsihi w alqaa'imu calaa umuuri gayrihi alqaa'imu binafsihi laa yaxtaaju ilaa gayrihi wahuwa alghaniyu can kuli shay wa huwa aladii yaquumu bihi kulu shay wax asiga ka deeqtoomi karana ay jirin wa faacila ah ka mid ee eh, naxwa raawiya midkii welin badan yaa la yidhaahda ayib raawiya ninka ama xadiidka ama shicirka wariyo fulaanu raawiyat اlxadiid haddii la yidhaahdo khalaas wa facuulatun weeyaan naxu faruuqatun ayib midii kala geyn badan wa siyaqu lmubaalagati tauulu cinda ataxqiiqi ila sifati اlmushabaha waxaa lagu leeyahay wa siyaqu lmubaalaga mubaalaga siyaqtiisa siyaq waa jamcu siiqa siyaq jamc wa marka mubaalaqada alfaada ay leedahay siyaq waa alfaadeeda tauulu waxay ku dhamaataa cinda ataxqiiq ila sifati اlmushabaha ay ku dhamaanaysa siiqat اlmubaalaga iyo sifatu اlmushabaha waxa weeyaan laba la kala geyn kara ma ah lianna alikhaara min alficli ficilka oo la badsado yajcaluhu wuxuu ka yeelaa ka sifati الraasikha fi الnafsi alikhaar min alficli siiqat اlmubaalaga waay asifatu الraasikha fi nafsina sifatu اlmushabaha waay labadii marka meeshasay isaga soo darsamayaan marka hore waa kala bilaabanayaan laakiin fi nihaaya way isku imaanayaan markaasaa waxaanu niri faa'ida wa siyaqu lmubaalagati kuluhaa samaaciya wey siyaqu lmubaalaga hadda uma aan soo sheegin wasankan kana ficilkan haday ka timaado kana u qiyaas ficilkan haday ka timaado kana u qiyaas dhihin waxaa loo dhihin waxa weyaan ayada kulligeed waa samaaciyo carabtis wixii ay isticmaasho laga maqli unbaa lagu dayana keli ah laakiin qiyaas ma laha yuxfadu maa warada minhaa wixii soo arooray baa la xifdina walaa yuqaasu calayha wa min alaimati waxaa ka mid eh aimada qaarkood man dahaba ilaa qiyaasiha fii khamsati awsaanin shan wasana qiyaas a ah bay yidhaahdeen wa hiya facaalu wa mifcaalu wa facuulu wa faciilu wa facilun qultu walacala haada huwa siru inuu yahay aa dhici karto fi اktisaari kathiirin dad badan inay ku gaabsadeen oo minhu min alaimati calى hadihi اkhamsa ay ku gaabsadeen cinda alxadiiثi canha siiqa mubaalaga markay ka hadlayaan dad baa siiq mubaalaga markay ka hadlayan annaga hadda dhowr iyo tobanaan usoo sheegnay shantaanay ku gaabsanayan waxay ugu gaabsanayaan lacalahum inay dhici karta inuu aaminsan yihiin shantan inay qiyaasi tahay oo in laga hadla ay tahay ayib markaasaa waxaanu niri walaslu fi siyaqi اmubaalaga anlaa tubna inaan laga dhisin waa ilaa min athulaathiy waataan soo bilaawnayba marka faa'iidadan in hore loo qaaday ku fiicnaan lahayd walaa tusaaqu ilaa min ficlin thulaathiin mutasarifin mutacadin aan ma madkhalka kusoo nariyey markaasaa waxaa leyihi wa mima buniya min gayri thulaathi waxaa kamida ah calaa sabiili shuduud daraak daraakun wa micطaaءun wa mihwaanu wa mixsaanu wa mitlaafun wa mimlaaqun wa mikhlaaf intaasoo dhan waa siiq اmubaalaga oo haddana aan ficilkooda thulaathi uusan ahayn leesh wa hiya maakhuudaة min adraka fiiri daraak adraka oo rubaacia laga keenay micطaa acطaa a laga keeno rubaaci ah mihwaan ahaana laga keenay mid ihaanayse badan ay noqon ihaanaysi badan dadka ihaanaysiga badan wa mixsaan ixsaan axsana laga keenay wa mitlaaf atdafa waa ninka xoolaha dilinta badan minxaarkay lamid tahay wa mimlaaq amlaqaa laga keenay afqara macnaha waxaa weyaa nin oo waxba aan haysanin wa mikhlaafna waxaa laga keenay maxaan ku irahdaa min akhlafa ninka oo ballanka ka bixid badan yaa la yidhaahdaa marka waa faa'iido oo fii maxaliha runtii aad iyo aad u fiican oo la raba in aad loo xifdiyo wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin